alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi sala allahu alayhi wacala alihi wasaxbi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu baabu dikri caqiba asalaa wuxuu baabu yahay dikriga salaada kadib halkaasaynu ku dhex jireeye wacan cabdillahi bni cabaas radi allahu canhuma ana rafca sawt bidikr codkoo kor loogu qaado dikriga salaada kadib markaa xiina waqtigii yansarifu الnaasu dadku ay ka baxaan min almaktuubati ay min asalaati اlmafruuda salaada faralka ah ana rafca sawti bidikri xiina yansarifu الnaasu min almaktuubati kaana wuxuu ahaaday calى cahdi rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam waqtigii rasuulku ahaa marka anada oo rafca rafcadaasi isamkeedii yahay khabarkeedii baa xaggaa dhacaya kaana calى cahdi rasuuli اllahi salى اllahu alيه waslm qaala ibn cabaas wuxuu kuntu waxaana aclamu mid garta ida اnsarafuu markay salaada ka baxaan bidalika arrinkaasaan ku garan jiray arrinkee rafca sawti bidikr bidalika ay bidalika rafc kor u qaadidda codka ay kor u qaadayaan baan ku garan jiray idaa samictuhu goortaan maqlay codkaas wa fii lafdin ma kunaa maan hadaanu haddaanu yahay yaryarka iyo dadka kaleba nacrifu qaar garta inqidaaa salaati rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam dhammaadka salaada rasuulka ilaa bitakbiiri ilaa takbiir mooyaane marka halkaa iska saxa ilaadii baa ka maqan oo ka dhacde ya maya waxaan sharaxaan kusoo noqonaya marka horaan carabka marka ilaaba halkaa ka baqan ya ma kuna nacrifu inqidaa salaati rasuuli اlahi salى اlه alay slam ilaa ilaa bitakbiir haddii kale macnimu hagaagi maayo way ka dhacday lafdigaas marka waxaa la isweydiinaya hadaba rafci sawtkaas codkaa kor loo qaadaya culimadu waa isku khilaafeen jumhuurtu waxay leeyihin waa litacliim unbay ahayd culimada badankood waxay leeyihin waa litacliim inuu dadka baro adkaartumu rasuulku kor ugu qaaday ee ilaahay subxaana wa tacala wuxu uhi udkur rabbaka fii nafsika ya soo maaha naftaada ilahay ka cos oo si hoose u dhig asalka dikriga markaa in hoos loo dhigo weeye imaam shaafici kale wuxuu uhi waxa weeyaan qofku waxa sunno ah waa la karaahiyeysay inuu codka kor u qaada digriga adkaarta salaada ka dambaysa ilaa inuu imaam yahay mooyaane fa inahu yajharu litacliim isagu kor buu qaadaya si uu dadka u baro oo dadkan ka dambeeya ereyada u bartaan culimada qaarkoodna waxay leeyihin ma arrintaasi waaba arrin sunno ah maadaama cabdillahi bn cabaas isagoo ina yaro oo aan masaajkaba joogin oo meelaha masaajka aggiisa jooga in salaadii ay dhabaatay ila iminka sida mikrofonnaduna ma jirine codkaa mar keliya lagu wada dhawaaqayo imaamkii oo keliya inaan ahayn ba halkaa laga qaatay waayo hadduu imaamki oo yahay aad umu maqlan sab haduu nabigu alay sala slam yahay ee laakiin lagu wada dhawaaqaya ba laga qaadanaya ku dhawaaqidaasi ma aha in layska daba odhanayo lakiin qof waliba marka laga yaabo allahu akbar allahu akbar inu ihahdo in dhawaqaasi kor noqonayo dee codku u dheeraanaya magar ahaan markaana dee magaalada buuq iyo waxba lahayn halkaa kale waxaa laga qaadanaya o kale adkaarta salaada ka dambeysa inay allahu akbar allahu akbar allahu akbar ka mid ah. jeer kor loo qaado iyo rabi kfirli iyo mid kamid un hadduu qofku kor u qaado astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah dabeetna u iska aamuso culimada qaarkood macaasiriin oo ku sheegay baan arkay bidco yidhi arrintaasi sax maaho hadduu taasoo kaliya ku gaabsado ee waa inu dee adkaar dhowra kor u qaado almuhim arrintani waajib maahe laakiin in kor loo qaadi kara adkaarta laga qaadanayaa gaar ahaan salaadda marka laga baxo iyadoo codku isku dhacayo takbiirtuna inay ka mid tahay adkaartaasi xadiiska kale can sumayin oo isna ka warramayey adkaarta ka dambaysa salaadda inay ka mid tahay altasbiix waltakbiir waltaxmiid inteebaa la odhanaya ahlu duhuur xadiiskan horena waa usoo maray kitaabka xadiis arbiciinkana waa kusoo marey adduhuur waa jamcu dasrin wahuwa almaal alkaiir soo ma ahayn waa maalka faraha badan marka way naga dheereeyeen bay leyin bidarajat culaa xadiiskan waxaynu ka qaadanaa horta saxaabada say u tartami jireen ay khayrka ugu beratamayeen dad adduunye may ahayn dad aakhirey ahayn wa kaanat iddunya fii aydiihim laa fii quluubihim adduunyaduna ilan maarmayo way ka shaqaysanayeen oo ku noolaayeen lakin addunyadu kaanat اdunya fi aydihim baa gacmahay ugu jirtay laa fi quluubihim qalbiga qalbiga kamay degin shayga qalbiga kaa degay haddii aada weydo saameyn buu kugu yeelanayaa warwar buu kuu keenayaa qofkii inuu xanuunsado wax lamid ah laakiin shaygaad gacanta ku haysa hadduu kaa dhaco qalbigaaga saameyn badan ku yeelan maayo inagu cagsigaynu ahay markaayo addunya fii quluubina laa fi aydina soo maha dabeetana haddii ninkii hebel hebel dha xoolihii baa kaa madhay waxaaba laga yaaba inu isla hadlo ninkaasi uu sidaa ku waasho wax dhici karo waxaa laga qaadanaya in khayrka lagu tartamaa inay banaan tahay almusaaracatu ila alkhayraat wاsabq ilayha inaad jeceshahay inaad jannada halka ugu sarreysa ka hesho ona dadka xaasidin qaar inay kaa hooseyn doonaan markaa aanay xasad ka ahayn lakin aad is leedahay yaan laga dheerayn oo loo tartamo ilahay baa sheegay taa tartankaa khayrka lagu tartamayo wafii dalika falyatanafas almutanaasiun mutanaafisuun wasaabiqu wasaaricu iyo ficilkan saxaabada abu bakar iyo cumar iyo qisaskii dhex mari jiray abu bakar oo sabaqan lilkhayr ahaa mid khayrka aada ugu dheereeya ayuu cumar yihi dhowr jeer ka dheeraa baan jiro markii dambe de wuu isdhiibo oo ka dheerayn kari waayo waan farahaan ka qaaday maalintii u dambaysa tabuuk maalkiisa oo wada keena bu hi aniga oo ah isla abubakr ka badiyo maalkaagii kala barhkeen waxaa ku jirta markaa samica ikhwaanuna tusabixuuna watukabiruna taxmiduna dubra kuli salaatin alaaan waalaaiina mara waxaa halkaa laga qaadanaya in koob iyo toban iyo koob iyo toban la odhanayo imise isku noqonaya markaa saddex iyo maxaa kaloo axaadiis kale ay tilmaamaysaa saddex iyo soddon mid kastaba weliba axaadiista mashhuurka waa taa xadiiskan hadda waaba saxiixsna oo kan abu saalix oo xadiiska warinaya markii lagu qabsaday yihi intuu dib ugu noqday qad wahimta inamaa qaala laka tusabixu llaha halaaan wahalaaثiin wataxmad اllaha halaaan wahalaaثiin farajactu ilى abi saalix abi saalix baa dib ugu noqday o fadakartu lahu dalik faqaala allahu akbar subxaan allah alxamdu lilah xataa tabluqa ilaa aada gaadho jamiicahuna dhammaantood halaatan waalaaiina ilaa aad ku gaadho saddex iyo soddon waxaa kaloo soo arortay min toban in la yidhaahdo waa imisa soddon maxaa kaloo soo aroortay saynu horu soo marray shan iyo labaatan markaa waad kala bedbedeli kartaa laakiin fadliga tasbiixda iyo xamdiga iyo takbiirta laga qaadanaya gaar ahaan salaada kadib adkaarta soo aroortay waxaa ka mid ah astaqfir اllah astaqfir اllah astaqfir اllah maadaama salaadaasi uu qofkii tukaday waxay ka dhigan tahay gaabis badan baa iga dhici kara salaada markaa ilahay baan istikfaar ka weydiisanaya baabuljamci beyna asalaateyni fi safar laba salaadood in la isku geeyo safarka ayuu baabu yahay wa can cabdillahi bni cabaas radi allahu canhuma qaale wuxu uhi kaana rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulku waxaa yajmacu mid isku geeya fi safari safarka dhexdiisa beyna salaati الظuhri wاlcasr salaada duhur iyo casrka idaa kaana markuu calaa dahri sayrin socod mid ku dul sugan markuu socod ku dhex jiro calaa dahri sayrin ay fi sayr wa yajmacu wuxuu isku gen jiray beyna almaqrib wاlcishaa markaa salaadaha la jamciya waa afartaas الصلawaaت اlatي يجuuز جaمعuha arbع waa salaada ظhر iyo casr oo jamcan imika lama kala cadayninka uu yahay lakin dee labada kii markaa u munaasaba u noqonaya qofka waxay ku xidhantay in musaafirka xaaladiisa hadduu arko inuu jamcu taqdiim sameeyo iyo hadduu arko inuu jamcu takiir sameeyo kii uu doonaabuu yeelaya maqribka iyo cishaayigana waa la isku geynaya baab اlqasri aلsalaa baabo qasri الsalaati fi الsafar halka alif iyo laamka markaa qalad buu ku noqonayaa alif iyo laamka laga goynaya xagga idaafada marka la eego baabu qasri الsalaati fi الsafr وعن cبد لله بن cمر رضي الله عنهma qال wuxu uhi صaxibtu rasuul الlahi slى الlaهu عaليهi وasلم rasuulka allah ayaan raacay oo aan la saaxiibay macnaa laasime weyaan marar badan fakaana wuxuu laa yaziidu midaan ka kordhin fi safar calaa rakcatayn laba ragcadood wa abaa bakr wa cumara wa cuhmaana kadalik haye maay ku ad maxkay ku cadfan yihin saxibtu abaa bakra wa cumara wa cuhmaan oo mafcuul bihi iyadoo asmaa lkamsa oo alf lagu nasbiyey oo abaa bakr wa cumar wa cuhmaan xadiiskana wuxuu tilmaamayaa qasrintii marka qadiyadan shamcinta iyo qasrintaba kitaabka buluqa waa inanka soo faahfaahine labada weji bay kuu bannaayen inuu qofkii iska dhammaystiro salaadii iyo inuu qasriyo inuu salaadaha isku geeyo inuu iska daayo laakiin maxaa fadli badan oo wanaagsan ruqsadda ilaahay siiyey inuu raaco culimada qaarkood oo yidhi in la qasriyaa waa waajib axaadiista ay ka deliishadeen iyuu xadiiskan dambena ka mid yahay kaana laa yaziid inkastoo ficilka rasuulku aanu siisa wujuubu keenin u sheegin say culimadu ficilka nabiga alay sla sla asalkiisa mustaxab tilmaamay amarka iyo ficilku way kala duway fakaana laa yaziidu fi safari calaa ragcatayn wa abubakr wa cumar cumaan kadalik waxaa sii adkaa xadiiskii caaisha sidaynu soo maray ay tilmaamaysay salaada sideedii baa lagu daayey waa la siyaadiyey salaada safarka laakiin sideedii baa lagu daayay oo asalku salaada in laba ragcadood hayo safarkana sidiisii lagu daayo lama kordhin kuwa kalena waa la kordhiyey qasrinayo jamcin ma la isku dari karaa ha isagoo qofku qasrinayana muxuu sameynaya jamcinaya lakin dee shuruuddii safarka o dhan baa loo eegaya qofkaasi inuu musaafir yahay safar aan xaaraan ahayn inuu bunyaanka iyo dhismaha dhaafo waa kaas weeye baab ljumucati jumcaha iyo baabkiisii weya وعن cبد لله بن cمر رضي الله عنهma أن رsuuل الlahi slى الlaه عليه وsلم qال wuxu uhi man jaءa minkum man jaءa ka yimaadee minkum idinka idin ka mida aljumcata jumcaha yimaada falyqtasil ha soo maydho wa canhu waxaa laga wariyey isaga isagee ya cabd لlahi بن cmر radي الlahu canهuma qaala wuxu uhi kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulku waxaa ykduu mid khudbadeeya khudbatayni laba khudbadood wa huwa qaa'imun isagoo taagan yafsilu wuu ku kala saarayy beynahumaa labada khudbadood dhexdooda bijuluusin fadhi buu ku kala saarayay o uu fadhiisanayay waay waynu hubsanayna insha allah shaabir waxa weeyaan waa dhici karta labada saxaabi inay warinayaan halkan lakin imika cbdillahi bn cumar baa inoo qoran marka waxay noqonaysaa asalkii inaynu ku noqono imika asalkii baad u haysa ah, way isa dhici karta labada xadiis labada saxaabiyna warinayaan marka macnaha xadiisku waxa weeyaan horta khudbadda jumcuhu inay tahay e laba khudbadood oo maxaa lagu kala saaraya dee ilan si haddi kale khudbad keliyay noqonaysaa sii daysane juluus baa lagu kala saaraya fadhi yaroo kooban waxaa kaloo laga qaadanaya khudbadda jimco inay noqoto mid taagnin lagu khudbadeeyo balse hadduu fadhi qofku ku khudbadeeyo khudbaddu ma ansaxaysaa mise ansixi mayso way ansaxaysaa wayna soonta haduu hal khudbada ka dhigo ka warran isku sii daayo khudbaddii aanu lababa ka dhigin sida daahirka ah axaadii eh, markaa culimadu ay sheegeen qaarkood haddii markaa khudbad keliya ka dhigo way ansaxaysaa lakin culimadu inta badan waxay leeyihin waa inuu khudbatay noqoto khudbad kastaaba sideeda ay u madax banaanaato وعn abi hurata ana rasuula الlahi salى الlه alay sl qal wuxu uhi man اqtasla qofka maydha ywma اljumcati maalinta jumcaha ثuma raaxa dabeetana dahaba taga raaxa bimacnaa kharaja wadahab fi saacati اlأulى saacadda hore ee maalinta fi saacati اlأulى ay min الnahaar fakaأnamaa waxaad moodeysaa xagga ajarka marka la eego qaraba inuu ilaahay ugu dhowaaday qaraba ay taqaraba ilى اllah badanatan neef geela badana waaxidat min alibil waman raaxa qofka taga fi saacati الthaaniya saacadda labaad ee maalintana fakaأnamaa waxaad moodeysaa qaraba baqara inuu sadaqaraystay qaraba uu ilaahay ugu dhawaaday oo tasadaqa baqara neef laa inuu sadaqaraystay waman raaxa qofka taga fi saacati thaalisa fakaanama waxad moodeysa qaraba kabshan aqrana wangeesa leh inuu sadaqadaystay aqrana ay duu qurunin geesa leh oo wanka geesaali macnaa wuxuu tilmaamayaa waa inuu weynaaday wankaajiyo oo xoog badan yahi waa samiin wa kabiir waman raaxa qofka taga fi saacati araabica fakaanama waxad moodeysa qaraba dajaaja inuu digaagad sadaqalaysu ilahay ugu dhawaad waman raaxa qofka taga fi saacati alkhaamisa fakaanama qaraba bayda faidaa kharaja alimaamu imaamku markuu soo baxo ay alkhaiib weyaan imaam alkhaiib xadarat almalaaika malaaigtaa soo xaadirta yasmacuuna adikr iyagoo khudbadda dhegeysanaya addikra huna alkhudba maadaama ay qur-aankana ugu jirto dikrigaasi fascaw ilaa dikr illah labadan xadii saddexdan xadiis waxaa ku jirta kow horta in jumcaha loo maydho oo amarkaa nabiga falyaqtasil iyo quslu yowm اljumcati waajibun calى kuli muxtalim oo aynu soo maray ayay culimada in badani ka daliishadeen in waajib ay tahay in jumcaha loo maydho lakin say u badnaayeen culimadu waxa weeyaan man tawadaأa ywma اljumucati fa biha wanicmat ayaynu hayn ninka soo weysaysta maalinta jumcaha arrin wanaagsan buu sameeye wey waman iktasala falguslu afdalu xadiiskaa waynankii soo ninkase soo maydha maydhashada wanaagsan culimada qaarkoodna tafsiil bay geliyeen waxay xaaladii hore ee rasulka ala sala slam saxaabadu maadaama ay dad beere leeyahaayeen ansaarto oo dee beerahoodii kasoo shaqeynayo oo iyagoo soo dhididayba laga yaabaa inuu masaajidkiina imanayay marka halkaas haddee culaysku ka imanayay lakiin qadiyadaasi markii ay fahmeen kadib aduu sunay noqotay isku soo ururiyo sunu u dhow yahay laakiin haba ka tegin meydhashada jumcaha aada maydhanayso maadaama khayr iyo cibaado loo meydhanayo arrin wanaagsan tahay ajarna laga helayo xadiiskan labaadna wuxuu tilmaamaya khudbadda khudbateynka iyo taagnida iyo fadhiga lagu kala saarayo xadiiskan kale wuxuu ka warramaya fadliga atabkiir ila asalaa yowm aljumcati in salaada loo kalaho maadaama ay salaada la tukanayo waqtiga haddana ceddu ay bartanka ka dhaqaaqdo amba in yar ka hor la tukanayo haddana qofkii inuu masaajidka sii tago kusii dikriyo kusii cibaadeyso fadli weynina leedahay halkaa laga qaadanaya oo say dadku usoo kala horreeyeenna usii kala ajar badan yihiin ninka neefgeela sadaqadaysta wuxuu kasii fadli badan yahay ninka neef lo sadaqadaysta ka neef loo sadaqadaysta wuxuu kasii fadli badan yahay ninka wan sadne fadhiya sadaqaysan wankaas ka wan sadaqaysan wuxuu kasii fadli badan yahay qofka digaaga sadaqanaysan ka digaagadu ka beedka haddaba malaaigtu xadiis kale waxaa kale kusii jirtay malaaigtu albaabaday taagan yihiin oo yaktubuuna alwala falwal maxay qorayaan dadkaa yimid kaasaa usoo horreeyey kaasaa usoo horreeyey markaa markuu imaamku soo baxo yadquuna suxuf waraaqahay isku laabaan yastamicuun addikr wixii intaa ka dambeeya ma qoraan markaa beedkii qofki waa laga n salaadii jumca ka so gaadhay lakin ajarkii xataa beedkii ma soo gaadhay marka qari waana say maanta dadku u bateenoo xaggaa dambaa ayay ka yimaadaan in badan oo ka mid a ah. inta aad kusii horeyso masaajidka khayr badan baad qabsanaysaa qur-aan baad sii akrisan kartaa dikri kale aad wadi kartaa salaado sunna baad iska wadi kartaa hadaad dhowr boqoloo ragcadood iska tukato adigoon maalin xadidan aan oranin maalin kasta jimca intaasaan tukada ee sunihii mudlaqa ahaa ama dikri kale amba qur-aan waa arrin wanaagsanoo dee suuratlkahf iyo lasii akriyo fadligaas waay saacaddan halkay ka bilaabmaysaa meel hadaba isweydiin laha waxay ka bilaabmaysaa cadceeddu markay soo baxdo sidaa cadceeddu soo baxday ka bilaabmaysaa halkeenay ku eg tahay waxay ku eg tahay xilligaa imaamku uu soo baxayo intaasay soconaysaa saacadahaas walow saacaddan dee lixdan bir ay noqonayna laakiin way ku dhow dhowday waktigaas maadaama maalintii ay labayo toban saacadood tahay waktigan iminka saacad ahaan marka la eego dee intaa ka horeysa jumcuhu lix saacadood amba shan saacadood bay noqonaysa xadiiskan shan saacadood buu dee sheegaya marka shan arrimood buu sheegay soo maa malaaigtu inay khayrka iyo dikriga kasoo qeyb gasho lakiin da way naga qarsoon tahay haddii sida loo kala horeeyo aynu arkayno hebel baa kaa horreeyey hebel baa kaa horreeyey xamaasad bayna geli lahaydoo siduu hebel kaaga horeeya ayaad is odhan lahayd soo maha lakin de waxaa jirta imika khayrka waa laynoo qariya lagu dadaalin almuhim baabu salaati alciideyn wacan ilbaraa bn caazib radi allahu canhu qaala wuxuu uhi khadabanaa waxaan u khudbadeeyey annabiyu sala allahu alay sl nabiga yowma aladxaa maalin ciid aladxaa buu noo khudbadeeyey bacda salaati salaada kadib faqaala wuxu uhi man sallaa qofka tukada salaatanaa salaada yadan salaadan ciidda wey haddaan muslimiinta nahay wa nasaka ay wa dabaxa gowraca nusukana dabxana gowraca iyaganoo kale waqtiga xagga waqtiga iyo xagga noocaba iyo xagga siniga iyo da-da faqad asaaba nusuk u asiibay annusuk ay adab adabx almaluub fi lciid dabxigii odxiyadii la doonayay wuu asiibay oo u waafaqay waman nasaka waman dabaxa qofka gawraca qabla salaati salaada ka hor falaa nusuka lahu falaa dabxa lahu qofkaasi gawraca malaha fa qaala wuxu yihi halkaa markuu rasulku sheegay alay slat slam abu burdata binu niyaar aw nayaar abu bakr abu burdata binu nayaar ayaa wuxuu yihi oo ahaa khaalu lbara binu cazib saxaabiga kale la hahdo bara binu cazib ee macruufka ah abtigii ahaa radia allahu canhu ilahay dhammaantood ba ka noqdeen wuxuu ya rasuul allah rasuulka ilaahayow inii anigu nasagtu waan gowracay dabaxtu shaati neefkaygii adhig ahaa qabla salaati salaada ka hor baan soo gowracay wa caraftu waxaan gartay ana alyowma yowmku yowmu aklin inuu yahay maalin wax la cunayo wa shurbin iyo cabitaan maalin cunid iyo cabid oo aanay maalintan bannaanayn in la soomo maadaama ciid tahay waan gartay oo maalintan soomka waxyaalaha lagu jebinaya waxa ka mid a ah cunitaan iyo cabitaan la sameeyo hadaba mar hadday sidaa tahay yowmu aklin wa shurbin wa axbabtu waxaan jeclaystay an takuuna inay ahaato shaatii laxdayda anqalaya awala maa shayga ugu horeeya ee yudbaxu lagu gowracayo fii beyti gurigeyga oo fadabaxtu dabeeta waa gowracay shaatii neefkayga adhigaha wa taqadaytu waan ku soo quraacday qabla an aatiya salaata intaanan salaadaba iman taqadaytu iyagu qadada iyo quraacda taynu naqaano iskugu mid baa hadiyeka agga markaa waqtiga wax laga yaab marka waa kusoo quraacday ama waa kusoo qadeeyeyba faqala wuxu ihi shaatuka nabigaa odhanaya faqaala ay annabiyu sala alayhi wasalam nabigu wuxuu yihi shaatuka laxdaadu wuxuu la hadlaya abuburde shaatu laxmin waa neef hilibun waa neef iska qadhaysa iska qadatay maaha tii cibaadada qaala wuxuu yihi yaa rasuul rasuulki ilaahayow fa ina cindanaa agtayada waxaa ahaaday canaaqan aw cinaaqan bikasri bilkasri wa bilfatxi waa neef riye ah oo yar canaaq waa waxar weeyaan amba orgi kaa doontaba dheh hiya iyadu waxartaasi axabu ilaya xaggayga waxaa laga jecel yahay min shaatayn laba neef oo ari idaa ah afa tujziu afa tujzi ma gudaysaa cani aniga maiga gudaysa qaala wuxu nacamha nabigaa odhanay alay slat slam laakin walan tajziya ka gudi mayso walan tujziya ka gudi mayso can axadin bacdik qof adiga kaa dambeeya lan tujziya can axadin bacdik qof adiga kaa dambeeya ka gudi mayso horta ciid maxaan jeeda adxiyada iyo waxa la gowracaya iyo kitaabu dabaaix bay noogu iman doontaa insha allah buluq lmaraan halkaasaynu ku arki doonaa iyadoo faahfaahsan laakiin salaada ciidda waxaa laga qaadanayaa inay khudbad leedahay oo salaadu ay horeyso khudbadduna ay dambeyso khadamana nabiyu salى اllahu alayh wasalam yowma aladxaa bacda الsalaa a salaada kadib waxaa kaloo laga qaadanayaa gawraca wixii la gowracayay awdxiyadiina inay tahay bacda salaa salaada kadib hadduu qof sii qadimo hadduu ukasayana dee wuu ku dambaabaya hadduu ogy ogyahay waktigii inaanay ahayn oo uu u kaso u yidhaha odxiyaan ka dhigay xilliga de waa qof berheeraya haddii uu markaa aanu garanayninna waxaa leeyahay neef kale ku celi neef kale ku soo celi xadiiska waxaa kaloo ku jirta riyaha iyo iduhu inay kala duwan yihiin xagga marka la eego odxiyada iyo inay gudayaan waxaa loo shardiyayaa riyaha inay sanad iyo wax ka badan noqdaan aljadac neef sanad iyo wax kasii badan idaha laakiin sitata ashhurin iyo wax ka badan waa la ogolya iduhu inta badan da way ka kori ogyihin way ka xoog badan yihin neefka riyaha waxaa la yidhaha neefka idaha ah ee wanka yar ee lixda bilood jiray iyo orgiga sanadka jiray inay isku hilib noqdaan amba isku xoog noqdaan amba isku dheer noqdaan marka rasulku markuu leyay alay slat slam walan tujziya can axadi bacdak ta adu way godan tahay oo waa ficilkii rubaacigahaye waxa waxaa laga qaadanayaa qofkii inuu ku celin karo marka rasuulku markuu leey adiga dabada cid kale ka gudi mayso maaha xagga waktiga ma jee ma sheedo inaan qofkii qof dambe gawrici karay wixii taa maaha ee waa maxay neefkan gaarka ahi cid kaleu ka gudaya ma jirto adiga laakiin maanta waa waa arrin kugu khaasa weyaan oo aan ummada kale kula wareegeyn kula wadaagayn oo wuxuu leeyahay neefkii idahaan hayo waan soo gowracay laakiin rasuul allahu neef yaroo sanad ka yar oo riye ah oo laakiin sida u naaxda iyo xooggeeda iyo dee wax lamid ah waa suurtagal misaa ujeede laba neefoo aan ka jecelahay laba neefoo idaa aan ka jecelahay ayaa guriga noo joogta ee taama ku bedela ha gawractaa laakiin cid adiga kaa dambaysa oo neefka da uu ka gudayaa ma jirto waa arin adiga ku khaasa haddaanu intaa dambe rasuulku ku dareen alayh isalaatu wasalaam waxaa la ohan halkaas dadka kale waa kuula mid oo markaa arrinkaas u gudaya lakin de nabiga caddeeyey alayh isalaatu wasalaam laakiin maaha xadiiska macnihiisu hadii adiga lagu ogolaaday neefkii inaad ku celiso cid kale laga ogolaan maayo inuu ku celiyo maya ku celintii waa halkeydii qofkii ku qaldamay waktigeedii waa inu sameeyey marka udxiyaduna waa afar cishay leedahay oo waa afartee oo maalinta ciidda iyo saddexda ka dambeeya iyadoo maalinta ciidda usii fadli badantay qofka salaada uu tukanaya la xisaabinayaae dee haddii sidaynu soo hore wargu soo aragnay culimadu bay inoo sheegeen raximahum ullah xafidahum ullah qofkii tusaale ahaan isagu garoonkan kusoo tukaday dee salaadiisii uu soo dhamaystay laakiin garoon kale soo maray oo gurigiisa agtiisa wali weli lababa tukanba ma gawracaya isagu ya dee ha uu gawracaysa waqtigiisa maadaama isagu salaadii soo tukan shaatuka shaatu laxmin oo walaysa fi nusuki fi shay wey mar haddii waa neefka aad marka horeba iska qalanaysa dee hilibka aad u qalatay inaad ilahay ugu dhawaanin taasumay lamid noqonaysaa sababtan wax kale maahae eh? odxiyadu waqti bay leedahay markaa shaygu haddaan waktigiisii dhicin xukunkiisii qaadan maayo salaada iminka duhur haddaynu nahno soo socota iminkaynu iska tukanaynaa oo aynu rukuucdii iyo sujuuddii iyo arrimeedii dhamaystirno salaadaasi sax maaha baatil bay noqonaysaa maxay baatil u noqotay dee shardi min shuruudi salaa oo ah dukuul alwaqti baa meeshii ka maqan shaygu markaa waqtigiisii haddaanu dhicin amba tiradiisii aanu u dhicin waxa uu noqonayaa shay aan la tuurayo oo aan la xisaabinayn ayuu noqonayaa nusuk waa addabxu macno ka ballaarhana uu leeyahay oo waa cibaadada horta marka hore waa alcibaada lakin marar badan axaadiista iyo aayaadkaba waxaa lagu idlaaqay oo lagu fasiray addabx qul ina salaatii wa nusuki ay dabxi laakiin in aan markaa lagu jeedin dabxii oo kaliya maxaa inoo caddaynaya xajka oo kale rasulku muxuu lay alay slat slam khuduu canii manaasikakum warho iga qaata meelihii aad ku cibaadaysanayseen markaa annaasik waa alcaabid annaasik bimacna alcaabid can ilbara bn caazib radi allahu canhu qaala khadmna nabiyu sala la ala sl nabga khudbeyey adxa bacda asalaa faqala wuxu uhi man salla qofka tukada salaatana wanasika gawracanu sukana gawrac ayagan faqad asaaba sunna waa asiibay nusukana markaa nabigu isku idaafiyey haddaanu nahay dadka muslimiinta waqti cayiman iyo xoolo cayiman wama nasiga qofka gowrac qabla salaati falaa nusuka lahu ma laha cibaadadii ma laha lakin hilibkiisa iska cuni karaayo waa xalaal dee waa hilibka laxmiga faqala wuxu abu burda binu niyaar aw nayaar khaalu albara bin casm oo saxaabigan xadiiska warinaya abtigiin ahaa yaa rasuula allah anigu nasagtu waa gowracay shaatii neefkaygii idaha ahaa shaat ida iyo riyaba waa lagu idlaaqaa ma garat laakiin halkan iminka maxaa looga jeedaa idihii baa looga jeeda maxaa caddaynaya tan dambe qadiyadda dambe u shaati qabla salaati salaada ka hor carabtu waxaan gartay ana alyawma yawmu aklin washurbin taa rasuulku kumu diidin alayh salatu slam marka waanu sheegay ayaamu tashriiq ayaamu aklin wa shurbin maalmaha ciidda ka dambeeya ee saddexdaa sida ciiduuna inay yihiin ayaamu aklin washurbin dee ciiddina maxaad malaysa badalkeeda waxbabtu waxaan jeclaaday anta guri noqoto shaati awala ma sheega war mala gawracayo fii beyti gurigeyga lagu gawracayo khayr kaa samey baan isri fadabaxtu waan gawracay shaati wataqadaytu waan soo cunay qabla an aatiya salaa intaanan imanba faqala wuxu uhi shaatuka shaatu laxmin wey halkaa maxaynu ka qaadanaa anniya aلsaalixa laa tajcalu alcamal albaadil xaqan ma garat niyad wanaagsani shay camal aan waktigiisii dhicin amba sidiisii u dhicin xaq miyay ka dhigaysa ya dad badan baan kuoanaya haay anuu khayrun baan ula jeedaaye dee saxaabigani khayr miyaan ula jeedin imika bashar buu ula jeeda bale wuxuu isiriba maanta nicmadaasi ugu horeysa waxa koobaad ku afuraysa ha noqoto neefka aad ilahay ugu dhawaanayso niyad wanaagsan keligeed marka waxba tari mayso niyad wanaagsan keligeed waxba tari mayso hadduu qof doono inuu dadka muslimiintaa ah tira badiyo ilaahay wax tiro badiya lakin wislaad sabab noqoo dee dumar badan guurso oo ilaa boqol dumar aanba konton dumar aanba ya ujeedadiisuna ay tahay inuu inamo badan dhalo oo mujaahidiin fi sabiili illah ilahay darti u dagaalamaa oo diinta kor u qaada waatuma gaaladii ay nawaalene <laughs> ka warabade ya de markaa algaayatu tubarir lwasiila miyaha waa qaacida baadil culimadu qaacidaas algaaya tubarir lwasiila waa qaacida waxay idhahdeen yuhuudda iyabaa loo nisbeeyaabe algaaya waxaad u socotaa ayaa tubarir lwasiila waddadaad sii marayso sax ka dhigaysa mar haddaad ujeeddo wanaagsan leedahay dee waddadaad martaaba waa iska halkii kala wn markaa dad badan ba waxay leeyihiin si aynunagu maadaama aynu dowlad islaama doonayno inaynu dhisno haddaynu sii dagaalano iyo haddaynu doorashooyin galna iyo haddaynu sinkasaba qolada xarakaadka odhan jiray dowla dowlad islam baynu soconaayo wada wasaaishu baa lagu kala duway marka wasaaisha laftigeeduna waa inay noqoto alwasail almubaax alwasail laha axkaam almaqaasi soo maha marka maxaa shardiga alwasail almubaaxa wasaaishii banaaneyd wey fadabaxtu shaati wataqadaytu qabla an ati salaa faqaala shaatuka shaatu laxmin weyaan waa mid hilibuna ee cibaadadii kuma jirto wey qaala wuxu uhi ya fa ina cindana waxa ahday canaaqan waxar ba ahaatay neef riyaa ah ba ahaaday hiya iyadoo xab ilaya xaggayga laga jeceliya min shaatayn laba neefoo ida ah afa tujziu canii ma iga gudaysaa faqaala nacam walan tujziya ka gudi mayso can axadi qof adiga kaa dambeeyay halkaasay ku xidhantaa khaas wey wacan jaabir radi allahu canhu qaala wuxu uhi shahidtu waan xaadiray maca nabiyi sala allahu alayh wasalam yowma alciidi maalin ciida oo fabadaa bisalaati salaaduu ku bilaabay qabla lkhudbati khudbada ka hor bilaa aadaanin walaa iqaamatin aadaan la-aan iyo iqaamad la-aan muu u eedaamin salaadaasi umanu aqimin uma qaama waa istaagay mutawakian ay mustanidan wa muctamidan isagoo cuskanaya calaa bilaalin bilaal garabkiisa saa cuskanaya fa amara wuxuu amray rasuulku bitaqwa allahi tacaala ilaahay cabsidiisa ayuu dadka amray wa waxaha wuxuu ku dhiiriyey dadkii calaa taacatihi ilahay inay adeecaan wawacada dadkii buu waaniyey ee amarahum bilmacruuf wadakarahum ilaahay uu xasuusiyey oo xumaanta iyo wax kasta wuu diday uma madaa wuu tegey dabete rasuulka alay sala slam uma madaa wuu socday dahaba xataa ataa ilaa uu yimid annisaaa dumarka qeybtii dumarka ilaa uu yimid ee garoonka fawacadahuna iyagiina wuu waaniyey wadakarahuna ilaahay buu xasuusiyey wa qaala wuxuu yihi yaa macshar annisaa dumar ow tasadaqna sadaqadaysa fa ina kuna idinku akharu xadabi jahannam xaabada jahanamo lagu shidayo kuwa u badan baa tihiine faqaamad way istaagtay imraatun haweeney baa istaagtay min sitati الnisaai ay min wasadi الnisaai dumarka bartankooday ka dhex istaagtay safca alkhadayni oo haara leh dhabanada haara ku leh faqaalat waxay tihi lima lima maxaybaa yaa rasuul allah ay lima asbaxa annisaau akara xadabi jahanam bay ka dhiganta hadalku maxay dumarku ugu bateen rasuul allow jahanama faqaala rasulku wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam liana kuna maxaa yeelay idinku dumarow tugtirna waxaad fara badisaan ashakaa cabashadaad badisaan wa takfurna waxaad ka gaalowdaan waxaad dafirtaan nicmada alcashiir ay azawj ninka nicmadiisana waad dafirtaan qaala wuxuu ihi fajacalna waxay bilaabeen markuu saa rasuulku u waaneeyey yatasadaqna inay sadaqaraystaan min xuliyihinna dahabkoodii ay xidhnaayeen ay isku qurxinayeen yulqiina iyagoo ku soo tuuraya fii thawbi bilaalin marada bilaal min aqraatihina dhegahoodii dhegihii ay xidhnaayeen wa khawaatiimihinna iyo fargalladoodii ayay maradii bilaal uu kala bixiyey ee uu ku ururinayay bay ku soo tuureen xadiiskani waxa uu tilmaamaya arrimo dhowra ah, oo ah fabada'a bisalaati qabla alkhudbati horta xadiiskii horuu sii adkeynayaa waxaa kaloo kusii jirta masalada ku saabsan salaada ciidda oo ah, bilaa adaanin walaa iqaamati inaanay aadaan iyo qiimi toona lahayn intan dambe waxaa sii tilmaamaysaa rasuulku alay sla slam inuu ka hadlay wax dadka anfacayo oo ilaahay ka baqdaa daacada ilahayna uu ku dhiirigeliyey markaa dadkan iminka siyaasada ka dhigtay khudbadahan ciidda iyo khudbadahan jimcaha ay dad badan leeyihiin waaqic ula haystaa ninkan khatiibka ahy halkaasuu soo istaagayaa siyaasad iyo dowlad iyo wax kaloo umadda uga sheekeynaya khudbad jimcaha waa markaa qaarkood shir jaraayid baanu soo dhegeysanayna ya waaqicii buu la socdaabay dabeeto ku marka iyagaa waaqica ka dhacsane waaqica waxa weeyaan ilaahay ka boqo oo dadka in aakhiradooda lagala hadlo umanuu tuunin rasuulka uma odhanin waa dumare hadalka waanu yar waan u dhowraya dumarow dadka naarta lagu shibayo ayaad u badantiin taasi waxay keensatay markaa dumarkii inay iyagoo guryahoodiiba ku noqonin inay sadaqaraystaan wixii ay gacanta ku hayeen waxay culimo badan halkaa ka qaateen gabadhu maalkeeda iyadoo ninkeeda ka idan qaadanin inay sadaqadaysan karto ilaan raggii kama ydan qaadin oo dahabka xidhnayde iyadaa iska lahayde waxaa kaloo laga qaadanayaa in khudbadda jimcaha khudbadda ciidda dumarkana l si gaara ah loogu waaniyo markaa dee waktigaa nabiga alay slat slam makrafoon ma jirin oo dumarkii markaa haddana si gaar ugu yimi oo khudbad gaar ujeediyey laakiin imika maxaa la samayn karaaba halkaa khudbadahe laakiin mawduuca waa in dumarka arrimo ku saabsan lagu soo daro ama xijaab ha lagala hadlo ama waxyaala kala hadla hadla si gaara dumarkana loo dhiirigeliyo haddaba rasuulku alay slat slam wuxuu sheegay inay naarta u badan yihiin akaru xadabi jahanam jahanama xaaba in dadka looga dhigayo waquuduha annaasu walxijaara so ilahay noomu sheegin shidaalkay ku baxaysa iyo xaabaduba waa dab iyo dhagax jahanami dhinacaankoodan iyo hilibkoodan iyo waxaanay la shidmaysa markaa ka laaziimimaysa culimaduna dee inay ku waarayaan hadday dad muslimiina yihiin mar hadaanay aanu rasuulku sheegin alayhi salatu salaam gaalnimo kale oo yakfurna alcashiir xadiiska waxaa ku jirta riwaayaadkiisa ay yakfurna billaah rasuul ma ilaahay bay ka kufriyaan su uri yakfurna alcashiir ma ilaahay kama kufriyayaani maxay ka kufriyayaan asawj waayo ereyga kufri macnihiisu asalka luq ahaan kafara waa qata u daboolay weyaan mararka qaarkood baa qofka Eh, beeroolaha ah ee dhulka qodaya ee midhaha ku aasaya kaafir la oranaya yucjibu kufaara nabaatuhu waa beerleyda halkaas markaa waa maxay kufriga waxaa kaloo ka mid a ah markaa kufru nicma ya kufru annicma halkan kufrigoodu markaa waa maxay waa kufrun duna kufr waa kufrun duna kufri oo kufru nicma ah sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaaluhu kufrun waa kufrun duuna kufr kana waa kufrun duuna kufr waa macaasi laakiin waa macsiyo kabiire ah mar haddii naarba lagu gelayo toos rasuulku uu sheegay waa kabiira min rag iyo dumarba naar way gelayaan laakiin dumarka ayaa asbaabta naarta lagu gala u badan weeyaan macnaheedu ka laazimaysa laakiin kuwa ku waaraya inay hadday ku waaraan waa gaala kuwaasi rag iyo dumarba laakiin waa laga soo saari laga soo saaray qofkii ehlu tawxiidka ahaa dumarkii markaa nicmada ayay dafiri ogyihinoo xadiiska riwaayaadka kala sii caddeeyey oo rasulka wuxu uhi alay sla slam low axsanta ilaa ilaa ixdaahuna addahra kulah uma ra'at minka shay wuxuu nabigu sheegay alayh isalaatu wasalaam haddaad sanadkao dhan midkood wanaajiso dumarka sanadkao dhan baad waxsiinaysa si fiican baad u maamulaysa maalin baa dee ila waxaa tahay iska bashar baa tahay waad soo qabanba <laughs> weyday maalintaasay ku dafiraysa oo ay lam tafcal khayra qad weligaaba khayr maad samayn waa siday u badan yahin wey maaha macnee dumar oo dhan baa saasa laakiin aqlabiyadda dumarku nicmadii hore loo sameeyey way iska ilaabaysaa ninku wa isagoo wax badan uqabtay wax badan u qabtay ayaa maalinta ay wax yar ka aragto ayay iska tuuraysa waxaa laga yaabaa nin lacag leh marka hore guursatay oo lacagtaa ku eegatay oo dee waa iska qadar adduunyada way isbadbedeshay o halkaa labada geline inuu ninkiiba faqiir noqdaa laga yaabaa dabeedna ay tidhaahdo waar adeer bustahaaga qaadana dhaaf <laughs> way fara badantay qadiyadaas aad iyo aad bay u badantay aad iyo aad bay u badantay waay dumarku markaa arrimahaasay naarta ugu bateen waxaa kaloo yihi ashakaa cabashada labada lafti markaa way isfasirayaano way cabasho badan yihiin waxaa ma hayno sidan weeyaan nicmadii ilahay bay markaana dafirayaan isagoo ilaahay wax siiyey ayaa odhanaysaa maxaanu hayna waxba ma haynabe waxaa jira xadiis nabiy llaahi ibraahim calayhi salaam markii uu dhigay xaaskiisii haajara iyo inankeedii ismaaciil ee halkaa uu kaga tegay beri dambe kusoo noqday isagoo ismaaciil nin weyna oo dee halkaa gabadh guursaday oo jooga gabadhii buu waraystay ka waran me isna markaa xubuu noo doonay bay jir markaa ka maxaad ku nooshiin way cabatay sidaan aanu nahay sidaan aanu nahay siduu ku waxaad igu salaan markuu yimaado waxaad ku tidhaahdaa catabadda albaabkaaga bedel gurigaaga kaabadiisa bedel markaa markii cid buu dareema wuxu yihi ka warran cid baa idintiise ha sheekh oo nin weyne odaya hoosaasoo haybad hoosaas suri waa aabahay ibraahim ya catabadu sheegayana waa adiga kaabaddaa markaa waad fasaxan tahay muxuu nabi ibraahim diiday cabashada nicmada ilaahay ay dafirayso ya markii labaad buu kus muddo dheer kadib haddana kusoo noqday gabadh kale isagoo guursaday sidii oo kale markaasay khayr bay sheegatay iyadu igu salaana waxaa tidhaha bu ihi catabadda albaabkaaga daa sori waa adiga waanaan ku daynaya marka horta bani aadamka o dhan waxaa la heli karaa gabadh ka wanaagsan intaasoo nin kaga wanaagsan cabasho la-aanta laakiin sida aqlabka ah cabashadii faraha badnayd qofkii isagoo dhicmo haysa laga yaba inu hahdo waxaaba ma hayne carabtuna waxay odhan jireen albalaa-u muwakalun aw mawkuulun bilmantiq balaayada carabka loo wakishay haddaad tidhaahdo maxaanu haynaa dadku imika dad badan ba caynkaa ka odhanaya maxaa imika maxaa yaalo wadanka maxaa yaalo wakaas maxaanu ka qabanaa haddaba waxaa dhicmaad arkayso beri waa jirta aan waxba inta ay sheegayaan iyo in dhowtoona aan oolin markaa qofka dhan maxaa yaallo waddanka maxaa la cuni sida la yidhi sowtan la baabay sowtan ma dowladdu sowtan waxaa kuu sheegaya waa lagu imtixaamaya weligii hagaagi maayo carabkiisa loo tala saamin nin baa qiso ka sheekeeyo wuxuu yihi nin baa lagu odhan jiray waar hebelo maxaad haysaa waa nin soomaaliya suu ah. maxaanu haynaa cadceeddaanu sidnaaye maana cadceeddaas baanu ku dhacaysa wax la waxaanu haynaa ma hayno waa ninkii uba halkaa ka soo baxaa la marka ya ninkii halkii uu sheegay uba nabar ka soo baxo sidii ku socday nin kalena wuxuu yihi wuxuu nooga sheekeeyey markaanu salaada u kacayno meel baan ku qayli jirno ayuu nima kara iga daaya odhan jiray shahaadadii buu kari waayey buhis ya markii uu dhimanay taabu buu kari marka cabashada ilaahay bariyo qofka duruuf baa ku imanaysa lakin waidaa waidaa tusibka khasaasatn fatajamali soo maha istagni ma agnaaka rabuka bilqinaa waidaa tusibka khasaasatn fatajamali idaadu markay jasminayso ya fi shicri khaasa soo may ahayn gabaygun bay gaar ku hayd markaa gabaygaasi lakin macnihiisu waa maxay wuxuu tilmaamaya weligaa isqurxiyo de iska soo dhaaldhaasho adigoo haddaad doontaan soo quraacan iska soo yardhiska soo dhaldalaalayo yaan lagaa dareemin ya <laughs> waxa yihi imaam shaafici gabay baa loo dhisbeeyaayo oh, walaa turi lilacadi qadda dullan faina shamaatata alcadaa balaawn weligaa cadowgaaga inaad dullowday iyo inaad waatatay ha tusine waayo cadowga wiirsigiisu wax sahlan maaha nebi maxamed wuxu uhi alayh isalaatu wasalaam markii ay halkaa soo fadhiisanayaan waaba nimankii xumadda magaalada madiina daciifsay daciifisaynu eegaynaan suga ya ya gucleeye bui sin ogar waa nimankani waa xoog be nimankani waa xoogba laakiin haddaad noqoto cigaalo col hortiijabay <laughs> xadiiska waxaa kaloo ku jirta faa'iidooyinka waxaa kala ka mid ah niqaabku inaanu waajib ahayn bay culimo badan ka daliishadeen oo maxaa lagu garanayaa safcaagu waa madow amba casaan ku imanaya dhabanada oo dumarka inta badan marka qaarkood haaraha la ihahdo haaraha dumarka ku yimaade laga yaabo inay waxyaalaha qaarkood ma vitaminiska ka maqan ay ku keenayaan waxaa laga qaatay dee gabadhaas inaanay wejigeedu aanu xidhnay riwaayadka kale xadiska waxaa ku aroortay ina kuna tukfirna lacna shakaadkan inay nacdasha ahayd cabashadan ay bacdan ahayd nacdasha inay farabadiyaan wa takfurna alcashiir sawjkana inay dafiraan waxaynu aragnay maro badan hooyo ilmaheedii ku leehay nacallaa kugu yaal ya ama nacalla aabaha ku yaal bay odhanaysa xaaki lkufri laysa bikafire <laughs> hadalka marka qofka soo qaadanaya xaaki lkufri laysa bikafir baa lahay waan hadal habaynu soo qaadanay inagu yahay marka hadda waa ilmahay dhashay nacdashaasina dee waxa weya ilaahay naxariista kaa foge dee ilmaheedi waxa laga hadhow naxariistama in laga fogeeyo maxay markaa sheeg sheegi doonta baabu salaati kusuuf xadiiskan kusoo gebagabayna wa can caiشha radi allahu canha ana shamsa cadceeddii khasafad way madoobaatay calaa cadi rasuuli illahi salى allahu alayh wasalam fabacatha uu diray munaadiyan mid dhawaaqay yunaadi o dhawaaqaya asalaatu jaamicat faاjtamacuu way soo urureen wataqadam uu horumaray fakabara wasallaa arbaca rakcaatin fi rakcatayni wa arbaca sajadaatin xadiiska laftiisa way soo maray xadiiska hore fawacadahuna iyo halkaana waxa laga qaadanaya inaanay laazim ahayn dumarka marka wax loo sheegay amba lawaaninaayo inaanay shardi ahayn in mare la yskaga dhigo waidaa sa'altumuuna mataacan fasaluuhuna min waraai xijaab bay culimada qaarkood yihahdeen waa in wax idin dhexeeyaan lakin waxay culimadu u looga jeedo xijaab inay gabadhi xidhantay dee nebigu markaa alay sl slo ka hor istaagay dumarkii haddaad tirahdo dee waa nebi maxamed aleyhi salaatu wasalaam dee sow kan bilaalba la socday sow kan bilaalba la socday kufrigu inaanu kufri akbara markasta noqone aada hubsanaysaa halkaana laga qaadanaya oo haddaad kufriga markas kufri akbara ku qaado dee waad halaagsamaysa khawaarijtaad ku biiraysaa marka waa sababta markaa waman lam yaxkum bima anzl llahu fa ulaaika hum lkaafiruun la eegaya ma kufriga akbarka ma kufrigaas ya waxaa kaloo laga qaadanaya dumarku siay u khayr badnaay dumarkaa saxaabadu markiiba arrintiibaa saamaysay oo sadaqay farabadiyeen fajacalna yatasadaqna min xuliyihina yulqiina fii thawbin bilaal min aqraadihina jamcu qurdin waa maa yulbasu cala ludun aw yucallaqu cala ludun wixii dhegta laga laalaadiyo khawaatiimihinana jamcu khaatamin weya waa fargalladii dahabka ahaa inay dumarku isku qurxin karaan dahabka ah isqurxin karaana waa laga qaadanayaa rasuulku sadaqada isagu ma qaadin de cid buu siinaya dadka masaakiinta ah ayuu siinaya arrinta dadka midkan wax loo ururiya dadka wax soo siiya ama saas asal leedahayna waa laga qaadanaya